xuruufka kale oo ayagana asaguu soo wado sida lacalla iyo lowla lixdaas waa shabiih bizaa'id lix weeye marka afartan shal sheegnay waxaad ku dartaa lacalla iyo lowla wuxuu intaas ku daray labo oo marna asal noqonayda marna zaa'id oo bacdi iyo min ah bacdi iyo min laakiin qaacido guuduu siiyo xarfujar zaa'iduu ku yidhi xarfujar zaa'ida marka miaal wuxuu kugu soo qaatay bacda iyo minta maxaa ayagu waa xuruuf asalna waa noqon karaan zaa'idna waa noqon karaan waa noqon karaan kaasu waa xarfujar zaa'idah eh oo marna zaa'iduu noqdaa marna asliuu noqdaa marka marka la leeyahay tacalluq uma baahna waa marka uu zaa'idka yahay waa ثaani xarafka labeeya oo aan tacaluq lahayn oon meelna ku tacaluqayn lacalla weeye fii luqati man qoom luqadooda xaalo ay ahaatay waa ثaani xarafka labeeya lacalla weeye fii luqati man qoomkii luqadooda xaalay ahaatay yajuru wax ku jaraya huwa qoomku bihaa lacallada wahum qoomka wax ku jira lacalla cuqaylun waa reer cuqayl walahum reer cuqayl waxaa u sugnaaday fii laamihaa lacallada laamkeeda laamka alulaa ee horayda alihbaatu in la sugoo laydhaha lacalla iyo walxadfu in la xadfo oo layidhaha calla ah. callana waa yidhaahdaan lacallana waa yidhaahdaan laamta hore in la xadfo iyo in la isbaatiyo wa fil akhiirati laamta dambayda lacalla laamtaas dambaydana waxaa ugu sugan reer cuqayl alfatxu kordhig iyo walkasru hoos dhig lacalla lacalli calla calli afar luqoodaa soo baxday afar luqo aa meeshaas ka soo baxday afar luqaa soo baxday lacalla lacalli calla calli afartaasaa soo baxday qaala shaacirun shaacirkoodi wuxuu yidhi lacalla abilmiqwaari ninkii la dhihi jiray abilmiqwaar wuxuu mudan yahay qariibu mid dhow inuu yahay minka adiga kuu dhow maxalsheedku waxay tahay lacalla wuxuu ku jiray abilmiqwaari abidaasuu ku jiro asmaau sitaah waa taasoo waa jarantooye a lagu jiray waana mubtade waana mubtada maxalka waa ka rafcisanta maxalka waa ka rafcisan yahay isimkaas ogow abilmiqwaari waa lafdiga waa laga jiray maxalkana waa laga rafcinaa khabarkiisina waa qariibun khabarkaas mubtadahaas khabarkiisina waa qariibun whaaliu xaraf ka sadexeeya xarafkii koowaad xarfujari zaaiduu ka dhigay kii labaadna lacalluu ka dhigay kan sadexeeya marka whaaliu xaraf ka sadexeeyaa lowlaa weeye fii qowli bacdihim carabta gabal ka mida hadalkooda xaal lowlaaduu ku sugan yahay oo uu ku qowlay bacdigaas carbeed lowlaaya walowlaaka walowlaahu bacdigaas wuxuu leeyahay lowlaa waxaa aalib ah damiir mutasila inuu ka dambeeyo damiir mutasila sida lowlaa ana lowlaa anta lowlaa huwa lowlaa antum damiir munfasila inuu ka dambeeyo aa haalib ah damiir munfasil ah damiir mutasila inuu ka dambeeyo waa bacdigan qowlkooda maxaa haalib ah damiir munfasila inuu ka dambeeyo oo la yidhaahdo lowlaa ana lowlaa anta lowlaa anti lowlaa antuma lowlaa antum lowlaa antuna lowlaa huwa lowlaa hiya sidaasaa khaalib ah bacdigaana waxaa la arkay ayagoo ka dabamariyey damiir oo ah muttasil damiir muttasilna maxaa la ydhaha damiiryuu la xidhiidhsadaa addamiir laa yatasilu ilaa bixaamili wax aan caamilkiisaan damiir lama xidhiidhsado marka taasaa waxaa ka soo baxday lowlaayo hadduu yidhi lowlaadaa jarayda Ah. ilaa lowlaa ya-dan waay waa damiir mutasila oo fii maxali jarin ah, damiir mutasila oo fii maxali jarin lacaladaa jirtay marka waana mubtade khabarkiina waajib u xadfay lowlaa ya mawjuud wey lowlaaka mawjuud lowlaahu mawjuud sidaas w fadahaba wuxuu ku tegey siiba weyihi إلى أن lowlaa lowlaa في daalika isticmaalkaas isticmaalkaas waxaa loola jeedaa waa marka damiir mutasila uu ka gadaal maro ilaa lowlaa waxaan idhi sida khaalibkaa waxaa ka gadaal mara damiir munfasil ah laakiin haddii aad aragto ayadoo uu ka dambeeyo damiir mutasila saas ula jeedaa fii daalika fadahaba ku tegey siba weyhi ilaa ana lowlaa fii daalika isticmaalka noocaasa jaaratun mid jarayda inay tahay walaa tatacallaqu bishayin shayna aan ku tacalluqayn wuxuu ku yidhi wal akharu sida badan oo carabiga lagu yaqaano haalibkaa an yuqaala waa in la yidhaha lowla ana lowla ana wuxuu ula jeedaa damiir munfasila inuu ka daba maro maahan anadaan kaliya dan lagama leh laba-iyo tobankii damiiro munfasilka ahaa mid ka mid ka mida ah, mid ka mida inuu ka daba maro lowlaa ana naxnu lowlaa anta lowlaa anti lowlaa antuma lowlaa antum lowlaa antunna lowlaa huwa lowlaa hiya lowlaa humaa lowlaa hum lowlaa hunna saasaa qaalida carabiga carabiga kaasaa qaalida walagsaw sida badan an yuqaala waa in la yidhaah lowlaa ana walowlaa anta walowlaa huwa kamaa qaala allahu tacaala sida rabbi yidhi lowlaa antum idinka mawjuuduuna kuwa jooga haddaadnan ahaa lahayn lakunaa muminiinan ahaa lahayn waraabicu xarafka afreeyaa kaafu tashbiihi waa tashbiiha kaaftiisa naxwu zaydun zayd ka camrin camaru la mid yahay fazacama wuxuu ku andacooday alakfash abulxasan alakfash wuxuu ku andacooday iyo wabnu cusuur in cusuur labadaas annahaa kaaftaasu laa tatacallaqu inaysan ku tacalluqayn bishayin shayna wa fii daalika warkay sheegeenna baxuna ku sugan waxaad ka arki doontaa sharaxa baxigaas walxarfu xarafka xarafka aani oo labeeya xarafkoo mimaakii ka mid a laa yatacallaqu aan ku tacalluqayn bishayin shayna lacalla weeye lacallada aljaaratu oo waxjarta fii luqati man qoom manta mawsuulo ka dhig qoom ku rid fii luqati man qoomkii luqadooda xaal lacalladu ku sugan tahay yajuru huwa manku wax ku yajuru huwa manku ku jaraya bixaa lacallada almubtada mubtadaha waalxarfu xarafka xarafka ahaanii labeeyaa xarafkaasoo mimaakii ka mid ah laa yatacallaqu aan ku tacalluqayn bishayin shayna lacalla lacalla weeye lacalladaasoo aljaarwatu oo wax jarayda fii luqati man qoomkii luqadooda xaalay lacalla ku sugan tahay yajuru huwa qoomku bihaa lacallada almubtadaa ku jarayadhe yajuru qoomkaasu ku jaraya bihaa lacallada almubtada mubtadaha ku jira qoomkaas luqadooda xaaladda ay ku sugan tahay xaaladaas tacalluq ma baahna xaaladaha kale maaha xaaladda ay ku sugan tahay qoomkaas luqadooda haddee mogta mar kale maba jirtaba oo ay wax jirtaaba mar kale wax jirta lama arko laakiin marka misaalka u waa markaas sababtaa markaas isimka ka dambeya waa jaranye markaasaa la malayn kara inay tacalluqdo marka xaaladdaas way misaal qolada wax ku jirta oo isimka ka dambeeya jirta isimkaas waana mubtade oo maxalka waa ka rafcisan ya qabaru haystaa laakiin lafdigu ka jiran ya markaasoo kale tacalluq ma baahna wahum wahum qoomka oo lacalla mubtadaha ku jiraana cuqaylun weeye bitasqiiri ayaa la aqriyey walahum reer cuqayl waxaa ugu sugnaaday fii laamihaa lacallada laamkeeda laamta alulaa horayda alisbaatu laamta in la sugo lacalla wlxadfu in la xadfo calla fahaataani labadaanu luqataani laba luqo weeye walahum reer cuqayl waxaa ugu sugnaaday fii laamiha lacallada laamteeda laamta alakhiirati dambayda alfatxu kordhig iyo walkasru hoos dhig oo aad tidhaahdo lacalla lacalli fahaataani labadaanuna luqataani waa laba luqo ayda noqoshee waydaa darabta haddaad ku dhufato isnayni labo fii milihima ayagoo kale laba laba ku dhufo waay laba haddaad ayagoo kale ku dhufato laba laba ku dhufato yaxsulu waxaa ka soo xasilaa min daalika darbigaas arbacu luqaatin afar luqo afar luqaa ka soo xasile wahiya afarti waa tani qaado wahiya afarti lacalla walacalli wacalla wacalli bifatxi laami laamta la kordhigiddeeda xalay ahaadeen laamta alaqirati dambayda iyo wa kasriga la hoosdhigiddeeda waa kan sheegay laamta in la fadxiyo lana kasiyo muxuu sheeg waa u dhihi waayey wa xadfi laami wa ibaatiha laamta hore in la sugo ama la xadfo oo muxuu shaqalka kaliya u sheegay ee laamta in marna la sugay marna la xadfay qoraalkaad ka arkeed qoraalkaad ka arkeed laakiin shaqal qoraal lagama arko maxaa inuu iskaba qaldanya dhacdo sideedaba waxa weeyaan shaqalka lama ictimaado shaqalkan waxaa dhacdaa midaan wax shaqli qoon inuu kuu shaqlo laakiin xuruufta waa la ictimaadaa saas darteeda kelmad marka la rabo in lagu dabdiyo shaqalkeeda lagu sheego maxaa lagu leeyahay maftuuxu kada maqsuuru kada dabdiga saxda waa saas ee midkan xarakada yarta qalinka waxba ma lama ictimaado taas lama ictimaado marka wuxuu ku leeyahay laamta iyada in la xadfo iyo in la sugo qoraalkaad ka arki kartaa laakiin fatxo iyo kasro qoraal laguma fahmo markaas wuxuu ku yidhi bifatxi laami laamta la kordhigiddeeda laaqriyey laamta la qirati dambayda iyo wa kasra la hoosdhigiddeeda fiihinna fi luqaati luqooyinkaas dhexdooda lagu fadxiyo oo lagu kasriyo washtaxara waxaa caanbaxay anna cuqaylan reer cuqayl yajuruuna inay ku jaraan bilcala washtahara waxaa aanbaxay anna cuqaylan reer cuqayl yajuruuna inay wax ku jaraan bilacalla qaala shaaciruhum gabyaygoodii wuxuu yidhi wahuwa shaacirkaasu kacbubnu sacdin waa kacabki ina sacad ahaa alghanawiyu ee reer hani loo nisbeeyey waa hani ibnu yacsu aa loo nisbeeyey hani ibnu yacsu aa loo nisbeeyey alghanawiyu ee reer haniba loo nisbeeyey wuxuu yidhi wadaacin dacayaa yaa man yujiibu ilى الndى falam ystajibhu cinda daka mujiibu faqultu udcu ukra warfaci sawta jahratan lacala abilmiqwaari minka qariib wadaacin waruba daacin alla mid dhawaaqaya badana uu yidhi wadaacin waruba daacin mid dhawaaqaya badana daacigaasoo dacaa dhawaaqay oo muxuu yidhi waa kan hadalkii uu yidhi yaa man yujiibu war qof ajiibaayo ila nadaa wax bixin alcadiya wاlfadlu war qof ku ajiibaya wax bixinow haada awaanuka faxduri faxdur haada awaanuka faxdur war waktigaaga waa la jooga haddaad waxayda kaalay wadaacin wa ruba daacin wadaacin wa ruba daacin mid dhawaaqaya badanaa daacigaasoo dacaa ku dhawaaqay yaa man yujiibu qofka ajiibayow ilanaddaa waxbicinna ku ajiibayow oo falam yastajibhu uusan ajiibin markuu dhawaaqay oo falam yastajibhu uusan ajiibin cinda daalika dhawaaqaas agtiisa mujiibun mid wax ajiiba asaqaygee hal qof waa waay ah, war qofku wax bixinaayo war waktigaaga waa la joogaa unta yidhi aan wax u dhawaaqayna la arag ah, wax u dhawaaqa waa la waay wadaacin wa ruba daacin mid dhawaaqaya badana daacigaasoo dacaa dhawaaqay oo muxuu yidhi yaa man yujiibu war qofka ajiibaayo ila nada waxbixinta iyo cadiyadda falam yastajibhu ma ajiibin cinda daaka dhawaaqaas agtiisa mujiibu mid oo ajiibaya ma usan dhawaaqin hal qofoo u jawaabo waa la waaye faqultu markaasaan anugu waxaan idhiyu yidhi Ah, aniga waxaan idhi yidhi kacb bnu sacdin faqultu waxaan idhi udcu u yeer oo u dhawaaq ukhraa dacwatan ukhraa yeeris kale war bal mar kale ku celi ah, faqultu waxaan idiu yidhi udcu u yeer oo u dhawaaq ukhraa ey dacwatan yeeris dacwadaasoo ukhraa kale waa sifatun limawsuufin maxduufin warfaci sawta codka kor u qaad jahratan kor u qaadid aصwtana mafcuul bihi jahratan mafcuul mطlq warfaci sawta dhawaaqa kor u qaad jahratan kor u qaadid lacalla abilmiqwaari ninkii la dhihi jiray abilmiqwaar wuxuu mudan yahay qariibun mid dhow inuu yahay ninka adiga kuu dhow waxaa dhici karta ninkaas waa nin deeqsiya inuu qayladaada haddaad aad u dheerayda meelaha ka maqlo waana nin kariim ah hadduuba maqlo qof wax isiileh waa ajiiba isagu marka ninkaasaa dhici karta inuu ku dhow yahaye Ah, mogtahay dad oo waxaa jirta deeqsinimada lagu yaqaan ah, dad lagu yaqaanaa jira oo hadda kahor nin sheekha mar magaalada riyaad caasimada sacuudiga maalin igu sheekeeyey dadka meesha degana wuxuu yidhi niman wafdiyaoo reer sacuudiya ah waxay idhahdeen annagoo marayno afrikadan oday duq ah oo madow iyo habar duqoo madow oo duqoobay a dariiq annagoo marayno wafdiyo waddo gaari ku soconnay noo istaageen maxaad ahaydeen halkaad ka timaadeen sacuudi tarjamaanaa la socda dadka uga tarjama isma af yaqaana carabta iyo dadkan madow markaasay yidhaahdeen uu yidhi balliquu cana salaam ilaa ibnu baas ibnu baas salaam naga gaarsiiye markaasaa nidhi yidhi yaa idin bara ibnu baas afrikaanka madooba hawdka ku jiro reer baadiyaha waxay yidhaahdeen u yidhi annagu hadda ka hor gaalan ahaa jirnay labadeennuba waa islaamay markaan islaamnay waana la go'doomiyey nolosheenna cidhiiri gashay nolosheenna cidhiiri gashay mar aan yaabannahay aan waxaan nidhi dad muslimiinahan weydiinna waxaan nidhi war waa dhibtoon noloshiyaana dhiftay dadkiina cadaadaysayna saareen wax muslimnimo noogu gargaara ma la arka haddaan qayladhaan u dirsan oon idhaahno war islaamnima naloo dhibaa inoo gargaara ibnu baasaa ka jiraa nala yidhi qof maanta muslimnimo kuugu naxa oo le qofkaas diintiisi aa lagu dhibaaya ha loo gargaaro ibnu baasa maanta adduunka aan uga ognaha yidhahdeen warqadaan qornay war noo qoro warqad qolaa warqad noo qortay safaaradda sacuudiga waddankeennaaan dhigna yidhahd weligeen kuma fakerina yidhahd inuu soo jawaabo iska daayo xataa inay gaareen ah, isma aanaan dhihin qiimaha meeshaan anugu isla joogo laakiin toban maalin kadib safaaraddaana lakaga yeeraya toban kunoo dollaraa noo taana oo uu yidhi yidhi dadka diintooda lagu dhibaayo lagu badbaajiyo ah, marka dad waxaa jira mobta lagu yaqaan nusrada diineed ama deeqsinimada dadaa wax caan ku ah marka markuu ninkan intaqali wax u jawaabo waayaa iniyo haquusan oo alla waxaa dhici karta abilmaqwaan inuu meelaha ka dhowaado kollayba qof kale kuu jawaabi maaye waa mid asna deeqsinimo lagu yiqiin soo ma jeedin waaya faqultu waxaan idin yidhi udcu u yeer dacwatan ukhraa yeeris kale mid kale ku celi warfaci sawta codka kor u qaad jahratan kor u qaadid maxalshahidku waa intaan dambe lacalla abilmiqwaari waa kaasaa lacalladaasaa waxay jirtay abilmiqwaari waa asmaau sidka yadaasa calaamjar u ah maxalkana waa ka rafcsan yahay waa mubtade khabarkiina waa qariibun ninkana qariibkay ku tacaluqeen lacala abilmiqwaar abilmiqwaar wuxuu mudan yahay qariibun mid dhow inuu yahay ninkaadiga kuu dhow fajarrac shaacirkii waa ku jiray bihaa lacalada abilmiqwaaru ku jiray fajarrac shaacirkii wuxuu ku jiray bihaa lacala abilmiqwaari تنبيihan لأجل تنبيه braarujin daraaddeed ugu jaray calىa أن الأصل aصلka في الxروفi xrufta u aصلkaa xrufta almqtasaة ee gaarka ku ah biاlsmi isimka an tacmala waa inay camal fasho alcamala camalka camalka alkhaasa khaaska ku ah bihi isimka wuxuu leeyahay shaacirkaas markuu lacala ku jaraah abilmiqwaad wuxuu baraarujinaya asal waxa ah xuruufta khaaska ku ah isimka inay camal fasho camalfal isimka aas ku ah. ah camal isimka kaas ku ah maxaa ka mid ah wahuwa aljaru waa hoos dhiga waa hoos dhiga laakiin xaashiyada wuxuu kugu baraarujiyey shardi waxa uu ku yidhi xarafka isimka khaaska ku ah allaa yakuuna kaljuz'i min alismi waa inuusan noqon xarafka khaaska ku ah isimka sida hal juz oo kelimada ah ka mida ah, sida cal oo kale cal ayada ma camal fali karto maxaa yeel waa ka juz-il ism ismkay gelaya juz ka mid ah oo kale shardigaasaa jiruy shaacirku muxuu ku jiray fajara shaacirkii waa ku jiray bihaa lacalla abilmiqwaariyuu ku jiray tanbiihan liajli tanbiih baraarujin darteed ugu jiray calaa ana alasla asalka filxuruufi xuruufta asal u ah xuruufta almuqtasarka ee khaaska ku ah bilismi an tacmala waa inay camal fasho alcamala camal camal alkhaasa khaas ku ah bih isimka wa huwa camalka isim khaas ku ah aljaru waa hoos dhigidda waa inamaa wax kale maahan qiila waxaa la yidhi bicadami tacalluqi tacalluq la'aan fii haq lacala laga yidhi lacala waxaa le meel ku tacalluqi maydo inamaa wa kale maahan iila waxaa la yidhi bicadami tacaluqi fiihaa lacalaa laga yidhi lacala waxaa la yidhi maalku tacaluqi me lacala laga soo hadla maalku tacaluqi me saasaa la yidhi xaal loo yidhi tacliil liannahaa lacalladu bimansilati اlxarfi xaraf booskiisay joogtaa xaraf azaa'idi dheeraad ah xaraf addaakhili galay cala lmubtada waxay la mid tahay bacdii iyo mintii aan ku soo qaadanay darsigii shalay oo mubtadaha iska gelay ah, mubtada kelima geli jir lakin mubtaduu ka mid u aha marka taasay la mid taale calladan ah, taasay la mid taha xaraf zaa'ida oo mubtado galay la mid taale liannahaa lacalla bimansilati alxarfi xaraf booskiisay ku sugan tahay xaraf azaa'idi oo dheeraad ah xarafkaasoo addaakhili galay calى اmubtadai wاlxarفu xarafka xarafka asaaliثu sadexeeya xarafkoo min maakii ka mida laa yatacalaqu aan ku tacalluqayn bishayءin shayna lowlaa weeye lowlaada alimtinaaciyatu ee reebtoonaashada loo nisba noo soo socotaa lowlaa iyo macnaheed meesheedu noogu imaana xarfu imtinaacin liwujuudina la yidhaahdaa lowlaa an ashuqa calىa ummatii laamartuhum bisiwaaki laamartum bisiwaaki cinda kuli wudu mase maa kuli wudu maca kuli wudu marka fiiri xarfun tinaacin maxaa reeb toonaaday almru bisiwaak maca kuli wudu kaasaa reeb toonaaday lima maxaa mawjuuda khawf masha marka macnaheedu waa noo imaan doona insha allah noo imaan doona waayahay aaduna u faa'iido badan yahay xuruufta iyo macaanidooda oo la fahmaa oo culummadu waxay gaarsiiyeen waxaa la yidhi qofka mujtahidka ah shuruuddiisa markay tirinayeen shuruuddiisa waxaa la yidhaha qofka naaxiga ha qofka naaxiga isagaa shuruuddaas ma geli kara mujtahid ma noqon kara mujtahid horta naxwo keligeeda ku noqon ma oo ma dhici karto inuu mujtahid ku noqdo naxwo keligeeda laakiin daruuriga waxaa ka mid a qofka markuu ijtihaadaa inuu garto macaaniy alxuruf sababto a ah, macaanida isku bedesho macaaniy alxuruf axkaamta isku bedesho ah. marka mujtahidka shuruuddiisa waa ka mida yahay inuu macaaniy alxuruf garana ah. macaaniy alxuruf waa waxa dhan oo axkaamta isku bedelaysa oo macnaha dhan jumlada dhan bal macnaheedaaba isbedelaa insha allah marka adaan gaarnaan waan tusaaleya ka bixi doonaa walxarfu xarafka xarafkaa aaliu sadexeeya xarafkoo mimaakii ka mida ah. laa yatacalaqu aan ku tacalluqan bishayin shayna lowlaa weeye lowlaada alimtinaaciyatu reebtoonaashada loo nisbeeyey idaa weliyahaa idaa weliya mar kasta maaha ah, mar kasta maahan ee mar gaarahay tahay waxa weyan xarfu jer mar gaara weeye mar walba maaha markii uu sheegaa fiiri wuxuu ku yidhi idaa weliyahaa idaa weliyahaa lowlaada waa markuu la xiriirsado damiirun damiir damiirkoo muttasil mutasil ah damiirkoo limutakalimin mid hadlaya u sugnaaday ow mukhaadabin ama mid lala hadlaa u sugnaaday ow qaybin mid maqan u sugnaaday marka muxuu ka ictiraasa markuu kuleeyahy damiir muttasila ee mid munfasila markuu ka dabamaro markaas warku waa iska cadyahay waa mubtado caadiya xaraf jaarna meesha ma yaallo xaraf ah, jaarna meesha ma yaallo markaasuu yidhi lowlaa alimtinaaciya idaa weliyaha marka uu la xidhiidsado lowlaada damiirun damiir damiirkoo muttasilun muttasil ah damiirkaasoo limutakalimin mid hadlaya u sugnaaday aw mukhadabin mid lala hadlaa u sugnaaday ow qaybin ama mid maqan u sugnaaday fii qowli bacdihim carabta gabalka mida qowlkoodan ugu sugnaaday amase waxaad ka xaalaydaa lowlaada sida feecan fii qowli bacdihim carabta gabal ka mida qowlkooda xaal lowlaadaas ay ahaatay oo uu ku qawlay muxuu ku qawlay bacdigaasu lowlaa ya damiir mutasiluu ka dabamariyey walowlaa ka walowlaahu uu yidhi wadaalika tusaalihii carabkii ku hadla waaba kan tusaalihiisii wadaalika tusaalihii ka qowli zayd bni اlxakam waa zaydkiina xakamaa hadalkiisoo kale oo uu yidhi wa ka mawdini lowlaaya dixta beydka waxa weyaan xataas ma uusan dhammaystirin sadrigii iska daa sadrigii intaanu ka mid tahay baydka qaybta hore sadrigaa la yidhaha qaybta dambena cajusaa la yidhaah xataa sadrigii ma dhammaystirin xaashiyadu idinkugu wada yaallaa baydku fiiri wa ka mawdinin makaan badanaa makaan badana lowlaaya aniga موجود haddaanan ahaan ahayn mid jira lowlaaya aniga mawjuudun haddaanan ahaan ahayn mid dixta aad halaagsami laheed dixta waa dixta oo kale baaxa ka baaca wey waa facala muctalcayn bilye baaxa ka baaca dixta soo dhihi maydid tiyo kale wey wa ka mawdinin mawdinkana maxaa la yidhaah kashaafka wuxuu yidhi zamkshari mawdin haddaad aragto waa mawdic اxarbi ama mawqif اxarbi almawdinu wuxuu yidhi almawaadin mawaaqif اxarbi walaqad nasarakum llahu fii mawaadina kaiiratin waatan ilah yidhi fii mawaadina marka almawdinu mawqifu lxarbi marka wey waa ka mawdini goob dagaal badana lowlaaya aniga mawjuudun haddaanan ahaa lahayn bixta aad halaagsaami laheed kamaa hawa siduu u soo dhaco hawaa waa hoobtay hawaa waa qofka meel kore ka soo dhacay hoos u soo dhacay kamaa hawaa siduu u soo dhaco bijraamihi jasadyaalkiis ula soo dhaco bijraamihi bijraamihi waa jamcu jirmin wa huwa ljasadu maahan jamcu jurmin oo ah dembiga jurmi haddii la jamciyo ajraam waa dembi markaas waxa weya waa jamcu jirmin oo ah jasad jasadka wey kana hawaa siduu u soo dhaco biajraamihi jasadyaalkiisa siduu ula soo dhaco min qunati niiqi buurta dhakadeeda ama buurta meesha ugu sarayda munhawiyun mid soo dhacay munhawiyun waa saaqidun wa ka mawdinin goob dagaal badana lowlaaye aniga mawjuudun haddaanan ahaa lahayn dhixta aad halaagsami laheed kanahawa siduu u soo dhaco biajraamihi jasadyaalkiisa siduu ula soo dhaco min qunati niiqi buurta meesha ugu sarayda qunadu waa acla ljabal acla shayaa laydha qunna sida uu buurta meesha ugu sarayda uga soo dhaco munhawin ay munhawiyun mid soo dhacay maclushaahidku lowlaayadaas wey lowlaayadaas wey iyo wa ka qowlin aakhare mid kale hadalkiis oo yidhi lowlaa ka adiga mawjuudun haddaadan ahaa lahayn gabaray ahaada lam axjuj ma aanan xajin lam axjuj macanan xaji axtuji ah, garayga dartiisaa loo leeyay ee ficilku waa jasmisan yaho lamcaba ku jirta oo ujeedaa lam axjuj ah, ma anan xajiyeen fii dalcaami sanadkan waa beydka cajuskiisii sadrigiiyaa kaa maqan fiiri xaashiyada haadaa cajusu baytin wa sadru awalkiisu wuxuu ahaa aw macad gabadhii waa ishaartay bicaynayhaa labadeeda indhooda igu soo ishaartay min alhawdaji guradi xaggeedayna iga soo ishaartay gabadhii rati ay saaran tahay waa xajkii socotaa waa soo xajiday marka hawdadku qol yaroo xidhan camal wey guro yaroo xidhan oo inta dhulkala dhigo albaab laga furo gabadhu iska dhex gasho ay xidhaneen hadda marka afar nin anta afarta gees qabato ti caaisho lagu saarayay as ratiga saas loo saara waa naga qaab fiican yihiin qaabka carabtu awrtu ay u rarato annaga ratiga inta lagu xidxidho markaas qofka la saara marka hawdaj waa guradaas yartaa meel yaroo marka hawdajka kolley wax uga jeeday ay wuxuu leeyahay iga aragtay gabadhu afka kama hadli karto dee qaraabadeediyaa wada ratiga nin isagana lama hadli karto gabadhuna waa carab carabta gabdhahaana ma jaqjaqleeyaan ishay igala hadashay markaasay tihi sanadan hadde ogow adiga la kulankaaga inaan ku arko aan u soo xajiyey haddaadan adigu soo xajeen ma soo aadeen xaji ai tiri ishaa i tiri ayadu ma hadlina aw macad way shartay gabadhii bicaynayha labadeeda indhood min alhawdaji guradii xaggeeday ka soo ishaartay oo maxay tidhi ishaa hadlayda hadda afka maahan lowlaaka adiga mawjuudun haddaadan ahaa lahayn haddaadan ahaa lahayn lam axjuj sooma xajiyeen fii dalcaami sanadkan sanadkan wax kale uma soo xajin marka maxalushaydku waa halkee lowlaaka kaaftaas wey lowlaaka kaaftaas laba maxalay leeda laba maxalay leeda maxal waa ka jaranta maxalna waa ka rafcisanta ila waa mubtade khabarkiina waajib u xadfan yahay jumlada lam axtujna waa jawaabki lowlaada ah, jawaabki lowlaada lowlaada shardiga ka mid ma ahayn ya adawaatu shardi kayru jaasima soo nooguma jirin marka waa jawaabkii jumladaasuna lowlaaka adiga mawjuudun haddaadan ahaa lahayn lam axjuj sooma xajiyeen ii dlcaami gadaal u tacaluji ii dlcaami jaarmajruurkana anshadahu waxaa shicirahaan u soo dariishaday alfaraa yaxya ibnu siyaad iyo wa ka qowli jaxdarin ninka la yidhahda jaxdar asaguna gabaygii kale uu yidhi walowlaahu haddaan ninkaasu jiri lahayn maa qalad ma yaraateen ladaya aniga agtayda addarahimu shilimaadku kuma yaraadeen tanuna waa cajuzu beytin waa beytka aakirkiisii beytka sadrigiisii ama awalkiisii waa hoos fiiri xaashiyada khaliili yaa khaliili khaliili yaa khaliili midkii aan jeclaayo khaliilka xoogaa marka la macnaynaa aad iskaga fiiriya khaliil horta carabi ahaan waa midka jacaylka ugu dambeeya aad jeceshahay oo jacaylkiis uu qalbiga dhex galay marka ma dhibana marka dadka kale dadka laga hadlayo makhluuqaadka ma dhibana laakiin marmar khaliilullah aa imaan karta wاtakad اllahu ibraahiima khaliila soo ma jeedid in اllaha اtakadanii khaliila kama اtakada ibraahiima khaliilan waa xadiis haabit ah markaasoo kaleeto waa layska ilaaliyaa aadaa layskaga ilaaliyaa lama yidhaahdo ilaahay baa saaxiib ka dhigtay ma takada saaxibatan walaa waladan marka lama yidhah allah saaxiib ka dhigtay qof waa layska ilaaliya hadalkaas culummadu waxay yidhahdeen marka kelmad un macni aad ku cabiri karto oo macnihii sax aad ku guda karto inaad raadsataa ha dhihin alla saaxiib samaystay ah, saaxiib alla ma samaysto marka maxaad tidhaahdaa waxaad dhigi karta midka ilaahay aad u jeclaa ah, ilaa un khaliilku intaas waa jacaylka ugu sarreeya midka uu jeceliyo khalaas in lagu fahmaana muhiim ah laakiin kelmadaha aad adeegsanaydo aadaa la iskaga ilaaliya ah, aadaa la iskaga ilaaliya waaya khaasatan markaa rabbi iyo waxyaalaha ku tacalluqa weliba aadaa looga fiirsadaa ka soco khaliilka marka waa midka aad adu jeceshahay markaasuu shaacirkii wuxuu yidhi khaliilii yaa khaliilii kii aan jeclaayo ina alcaamiriya ninkii reer caamir loo nisbeeyey laqarimu waa mid qaanoobay waa mid qaanoobay waa mid daynoobay wey walowlaahu haddaan ninkaas reer caamir jiri lahayn maa qallat kuma yaraateen ladaya agtayda adaraahimu shilmaadka laakiin hadda waxa weya waa faqiiray waxaana aan la faqiiray waxay tahay waa ninkaas ilaa ninkii dayna lagu leeyahay walowlaahu lafdigaas damiir mutasila weeye laba maxalu leeyahy maxal waa ka jiran yaho lowlaadaa jirtay maxalna waa ka rafcisan yaho waa mubtade lowlaaduna meelna ku tacalluqime lacaladii lamidta lacaladii ay lamid tahay meelna ku tacalluqime maxalshaadkii dhammaada laba keena intaasu ahaa markaasuu yidhi walowlaahu haddaan reer ninkaas caamilgaahu jiri lahayn waxaad leedahay marka lowlaahu waa mubtada khabarku waajib u cadfanya walowlaahu ninkaas reer caamir mawjuudun hadduusan ahaa lahayn maa qallad kuma yaraateen ladaya agtayda adaraahimu shilmaadku marka maa qallad ladaya daraahimu jumladaasuna waa jawaabu lowlaa waa jawaabkii lowlaa fadahaba wuxuu ku tegey siba weyhi ilaa ana lowla lowla fii daalika isticmaalkaas xashiyada fiiri markaas fii daalika alqowli awil isticmaal yuu ku yidhi fii daalika alisticmaal isticmaalkaas xaalo ay ku sugan tahay marka sidaas loo isticmaalo wey macnaheedu oo damiir mutasila laga dabamariyo intaa damiir mutasila marka laga dabamariyo wey ilaa ana lowlaa lowlaa fii daalika isticmaalkaas xaalow ku sugan yahay kullihi dhammaantiis jaaratun mid jarayda inay tahay lidamiiri damiirka marka damiirka laba maxaluu leeyahay maxal waa ka jaran yahay maxalna waa ka rafcisan yahay waa mubtade khabarkiisiina waajib u xadfan yahay وأنha wuxuu kaloo ku tegey وأنha lowlaadu laa تتacalaqu inaysan ku tacaluqayn بشhaيءin شhayna وأنha lowlaadu بmanزilaةi lacala lacalo booskeediio kale ku sugan tahay lacaladii aljaarati ee wax jarayday halkay iskaga shabaha meeshuu iskaga shabaha waa halkee waa tana فيi أna maa baعdaha lowlaada waxa ka dambeeya marfuuculmaxali maxalka mid laga rafciyey inuu yahay bilibtidaa'ina lagu rafciyey ay kula mid tahay anahaa waanahaa lowlaado bimansilati lacla lacla booskeediyay joogtaa booskii lacalay joogtaa lacladii aljaradi ee wax jarayday fii anna maa bacdahaa lowlaada waxa ka dambeeya marfuuculmaxali maxalka mid laga rafciya inuu yahay bilibtidaai lagu rafciyeyna ugu manzila ha fiidaas ku tacalluji fiidu waxay jaraydaa masderka laga dhalaalina waxa ka dambeeya ilaa xarf masdera kugu jire jaarmajuurka marka mansilada ku tacalluji halkaas waxaa ku soo baxaya meesha uu iskaga shabahayo lacalla iyo lowlaadan wadahaba alakfash akfashka markaa la iطlaaqo sida badan waa awsadka casharkeennanay noogu jiraan akfashulakbar akfashulawsad iyo akfashkii kalo waxa weeyaan oo saqiirka ahaa wixii oo asqarka ahaa dheh saqiir maahane saddexduba darsigaanay noogu jiraan laakiin marka la iطlaaqo sida badan waa awsadka afash marka la ydhaha waa tilmidu siiba weyi wa shaykhuuljarami wey wadahaba wuxuu ku tegey alakfash abulxasan alakfash wuxuu ku tegey ilaa ana lowlaa fii daalika isticmaalkaas xaal uu ku sugan yahay hayru jaaratin mid wax jarayda keyrkeed unu yahay oo usan waxba jarayn وذhب الأkفش aبوالxaسن wuxuu ku tegey إiلىa أنa lowلا في daلika isتicmaalkaas xaala ku sugan yahay غayru jaaratin mid wax jarayda kayrkeed inuu yahay wa ana damiira damiirka baعdaha lowla ka gadaal xaalu ku sugan yahay marفuucu maxale maxalka mid laga rafciyey inuu yahay calى اlاbtidaء yaa lagu rafciyey intaas waa laisla ogolye sin wey laba maxalu leeyhu lahaa ardaygiisina wxuu le maya hal maxalu leeyh waa ardaygiisiiba wey wey أkفش walaakinahum marka waxaa la yidhi iiri wuxuu ka jawaabaa ishkaal meesha ku imaan kara oo ishkaalku wuxuu yahay haddii damiirka ka dambeeya uu mubtadenimo ku rafcisan yahay maxaa damiir munfasila loo keeni waayo ilaa mubtade damiir munfasila wey ma jiro damiir mubtadeah oo mutasila lama yidhaahdo markaa mubtadasaydo lama yidhaahdo maalan hu qaa'imun lama yidhahdo ee xaa la yidhahdo huwa qaa'imun y yaa mutakalim looma isticmaalo ee maxaa la yidhaha ana ana a la yidhaahdaa soo ma jeedid ana a la yidhaahdaa ka lama yihahdo mubtada miyaa ka la yidhahda may lama yidhaahdo marka ishkaalkaasu ka jawaaba marka akfashiri maxaa damiir mutasilan ka dhigay a layidhi hadduusan jirnay oo macalka ka rafcisan yahy oo hal maxalna u leeyay maxaa damiir mutasila ka dhigay oo damiir munfasila looga dhigi waayo oo loo dhihi waayo lowlaa ana lowlaa anta lowlaa huwa xaa loo dhihi waayo tiyuu ka jawaaba akfad walaakinahum carabtu istacaaruu xarigay u soo qaateen damiiraljari damiiru jarkii mutasilka ahaa makaana damiiri rafci damiiru rafca booskiis wuxuu waa cari mutasilkaa ah. damiirka mutasilkaad meesha ku arkaydaan cari ahaana loo soo qaato ah, markaasaa meeshii la rabay damiir munfasila in lasoo qaato ah, waxaa cariya loo soo qaatay mid muntasil ah markaasaa booskii la dhega kii mutasilka ahaa wuxuu ku yidhi shiiqu walaar ibnu hishaam warkiisii matnigu ahaa walakaru sida badan an yuqaala waa in laydha macnaha isticmaalka ugu badan wey isticmaalka carbeed ee ugu badan wey walakaru isticmaalka carabta ugu badan an yuqaala waa in la yidhaa lowlaa ana walowlaa anta walowlaa huwa xaa loola jeedaa isticmaalka qaalibkaa damiir munfasila waa inuu ka dambeeya saas weeye ah, ee maahan saddexdan damiir keliya binfis waaba kan saa kuu fasiray binfisaali damiiri damiir munfasilana lagu yihahdo fiihina alaaadaba ah. waa in lagu yihah damiir munfasila sida agarka waa damiir munfasila damiir munfasila kaas wey wax agarkaa biinfisaali damiiri damiirka soocmidiisana lagu yihaa fiihina kelimaadaas uu ku socmo damiir munfasila noqday kama qaala allahu tacala sida ilaah yidhi lowlaa antum idinka mawjuduuna kuwa jira inaad tihiin haddii lala yahay lama la'a oo hadda waad jirtaane lakunaa mu'min inaan ahaa lahayn laakiin hadda iimaanka iyaga waa la waayo idinkaa jooga xarfu imtinaaci liwujuudin ahaa iimaan annaga waanala ka waayey ay leeyihin waa ahlunaar iska calacala kuwii atbaacda ahaa madaxdii iyo madaxdii aqoorta iskugu jira markaas markaasi calacalaa leeyihiin idinkaa mawjuud ahaydeen jiritaankiina wuxuu keenay annaga iimaankayaga in la waayo xarfu imtinaacin liwujuudin imtanaca iimaanunaa liwujuudikum ay leeyihin istaafaan ah, ahayn derbidaan fadhinay idinkana sarta madaxtooyada hoosteeda iskaga jirteen waxay leeyihin idinkaana dilay ah, masaakiin annagu iska hayn atbaaca hadda wax ma noo qaban karta camaadka iska daaylayn maanta cid wax u qaban karta lama arkeen shalana waa kaa caqli badnaayo dhaxantaad ii fadhiday anuna waa kugu raaxaysanaayey maantana hoogaa nagu wada dhacay sabar iyo dulqaad yeelayna adkayso mhm. waay kamaa qaala allahu tacaala sida ilaahay yidhi lowlaa antum idinka mawjuuduuna kuwa jira inaad inaadtihiin haddii lala yahay lama lamaloo waa jirteen laakiin haddii taas la weynahaa lakunaa muminiina muminiinan ahaa lahayn laakiin ma aanaa noqonoo idinkaa jiray idinkaa jiray wاlxarفu xarفka xarفka raabico afreeya kaafu tashbiih weeye wadalika tusaalihii naxwu qawlika hadalka aad tidhaaho kale weeye zaydun zayd kaa'inun ka camrin camru la mid noqday kaaftaas kaaftaasu maxalka icraab kuma leh qaaraa yidhi waxaan rabaa tacalluq ma leh tacalluq ma leh qaaraa yidhi tacalluq ma leh qaaraa yidhi fazacama wuxuu ku andacooday alaqfashu aqfash alawsadu hadda aqfashkan kuu sheegay aqfash badane waa awsadkii kii dhexe oo laba boqol toban iyo kowdii dhintay ama laba iyo shantii dhintay wa huwa saciid bnu mascada waa saciidkiina mascade ahaa tilmiidu siiba weyhi waa ardaygii siiba weyhi waa shaykuljarami weeye marka halkaasu kaaga qabtay xaashiyada fiiri wuxuu ku yidhi faaidatun dakara wuxuu sheegay asuyudii fi lmusir waa kitaab faa'iido badan oo uu wax ku tirtiriyo waana la helay oo dhoobayn waa la helaa waxba un tirinaa maanta hore waxaas waa soddon kuwaas waa labaatan tiro un wada ha wixii haddii lagu so afjar marta lagu tiriyo waa faa'iide ha maantana waxbuu tirina marka musirka wuxuu ku yidhi juska labaad safxada afar boqol konton iyo saddex anal akfasha akfash laqabu axadda cashara naxwiyad imaamoo naxwooley ah uu laqab u yahy akfash maaha laba iyo saddex soo ma jeedid isagoo kuu tiraa minhum waxaa ka mid uhi alakfash alaكbar abulkhadaabaa la yidhaahdaa kunyadiisa waa cabdulxamiid ibnu cabdilmajiid aa la yidhahdaa axadu shuyuuki sibwey haddaad maqasho waxa weeyaan akfash alaكbar minhum waxaa ka mida alakfash alakbar abulkhadaab abulkhadaab cabdulxamiid ibnu cabdilmajiid aa la yidhahdaa cabdulxamiid bn cabdilmajiid axadu shuyuuqi siba weyhi wa minhum waxaa ka mida alakfashu alwsat abulxasana la yidhaha waa saciid bnu mascada tilmiidu siiba weyhi wa shaykhujaramiyu dhihi jiray shiku wa minhum waxaa ka mida alakfash alasqar abulxasana la yidhahdaa awsadka ay isku kunyo yihiin laakiin magacay kala duwan yihin waa cali bnu sulaymaan asagu saddex boqol kadib uu dhintay saddex boqol iyo dhowrkii uu dhintay min talaamidati mubarad abucabaas almubarad ardadiisu ka mid yahay iyo acla wuxuu ku yidhi walxarfu xarafka xarafkaa raabica afreeya kaafu tashbiihi weeye wadalika tusaalihi naxwu qowlika waa hadalkaagoo kale oo aad ku qawsho zaydun zayd ka camrin oo kale weeye fazacana wuxuu ku andacooday azacmu akharu isticmaalaatihi fi lqowli اlbaaطil kama qaala shurayx likulli shayin kunyatun waa kunyat اlkadibi azacmi shay kastaaba kunyuu leeyahay kunyuu leeyahay beenta marka kunyadeeda zacmiyaa la yidhahda madiyat اlkadibna waa dhihi jireen culummadu madiyat اlkadib waa daabadda beenta wuxuu ku andacooda haddaad maqashay warka waa la diidan yahay waa la diidan yahy waxa weeyaan wazacmu akharu isticmaalaatihi fi اlqowli اlbaطili kama qaala shurayx likulli shayin kunyatun likulli shayin kunyatun wa kunyat اlkadibi wa kunyat اlkadibi aلzacm waqad yustacmalu fi اlxaqi shay xaqa in la yidhahdo iyadoo hadalka la diidanayn zacmana waa dhici karta bimacnaa qaalaha waa jirtaa mase badno zacama oo bimacnaa qaalaha jira zacama wuxuu yidhi taasna waa jirtaa ogow hadda فزعم wuxuu ku andacooday alakفashu alawsط abulxasan wa huwa saciid ibnu mascada weeye waa tilmidu siba weyhi wa abulxasan ibnu cusfu iyo shiikaas kale labadoodu waxay ku andacoodeen annahaa kaafa tashbiih annahaa kaafa annahaa kaafi annahaa kaafu arxamidan ya kaaf waxaa loo leey isimka annay fasire sidaas wey war kale male annahaa ay kaafa tashbiih kaafu tashbiih laa tatacallaq bishayin waxba ku tacalluqme laakiin meeshaas baraarujiray u baahan tahay walaakinahumaa qayadaa cadama tacalluqihi bishayin licadami wuquuci silatan marka ay leeyihiin meel ku tacalluqima waa markaysa silo ahayn ee hadday silo dhacdo waa ogol yihiin tacalluq marka waxaa tidhaa walaakinahumaa qayadaa cadama tacaluqihi bishayin licadami wuquuci silatan waa qaydeen waxay ku xireen marka aysan meelna ku tacaluqayn waa markaysan silatu mawsuul dhicin ay yidhaahdeen walaakinahumaa qayadaa cadama tacaluqihi bishayin licadami wuquucihi silatan ka qowlihim aladii ka zaydin akuuka kaasoo kale meel ku tacaluqay leeyihin alladii ka zaydin akuuka akuuka dhe waaya annahaa ay kaafa tashbiihi laa tatacalaqu ku tacalluqime bishayin shayna ku tacalluqime muxtajayni xaalo ay yihiin akfash iyo abu cusfuur kuwa xujaysana akfash iyo ibnu cusfuur dheh muxtajayni xaalo ay yihiin akfash iyo ibnu cusfuur kuwa xujaysana biana almutacalaqa bihi shayga lagu tacalluqa in kaana hadduu yahay istaqara falkaafu kaaftu laa tadullu ma tusto calayhi istaqara wa in kaana hadduu yahay kan lagu tacalluqa ficlan ficilkoo munaasiban munaasib ah lilkaafi wa huwa ficilka kaaf u munaasib ah ashbaha weeye ficilkaas weeye waa u ekaada ashbaha waa shabahay ficilkaasaa kaaf u munaasiba fahuwa ashbaha mutacadin waa mid gudba binafsi nafsadiisuu ku gudbaa oo mafcuulka ku qaataa laa bilxarf xarf kuma tacalluqa marka waxaa weeyaan se waxay yidhaahdeen see kaaftaan meel loogu tacallujinayo sababtoo ah horta istaqara ama koon caama hadday ku tacalluqaydo ma tusaydo kaafta ma tusto waa koo haddaad tiraa ficil u manaasiba sida ashbahay ku tacalluqeena ficilka ashbaha la yidhaah mafcuulka toos u qaatay xaraf kuma qaato marka kaaftaasu meel ku tacalluqi ma yihahda annahaa ay kaafo tashbiihi laafa tacallaqu ku tacalluqi me bishayin shayna ku tacalluqi me muxtajayni xaalay kuwa laba xujaysanayaan بأن المتacaلaقa bه فicilka lagu tacaلuقa in kaana haduu yahay اstقرa فalkaafu kaaftu laa tdul tusi me عalayhi اstقرa tusi me وin kaana haduu yahay فicilka lagu tacaلuقa فiعلa فicil فicilkoo muنaasiبa muنaasaba lilkaafi wahuwa فicilka u muنaasibka أشhbaha weeye fahuwa أشhbaha mutacadid mafcuulka waa u gudba binafsihi ugu gudba laa bixarفi xarف ugu gudbima وفيi daalika warkaas ay sheegeen baxuna ku sugan wa fii bacdi nusaqi waxaa ku sugan nadarun bush iyo fiiraa ku sugan wa bayanahu waa caddeeyey nadarkaas almusanifu bayanahu musanifku nadarkaas ama baxigaas waa caddeeyey musanifku waa ibnu hishaam fi lmuqni wuxuu ku caddeeyey muqnu labiid can kutubi اacaariib wuxuuna kula caddeeyey bimanci intifaa'i dalaalati اlkaaf kaafta tusidiisa inay anfowday aa la diidaa cala stakara ay tusto waxaa la leeyahay idinkuma waafaqsanin kaaftu istaqara tusi mee warka aad tidhaahdeen kaaftu istaqara tusi mee inii sallimi maynaa laleey waa tusi aan idin leenaha le haddaad tidhahdeen tusi mee annago waxaan leenaha waa tusi saasaa la leeyahy biman intifaa'i dalaalati lkaaf kaafta tusideeda anfoobid ay anfowday kaafta inay tustaa waa anfowda calal istiqraari anfoomidaasaa la diida bimanciga ka horayda biman intifaai dalaalati kaaf kaafta tusideeda cala staqara ay tusto waa anfowday diidid la diidaayo aamdu ah. <coughs> lah faqaala wuxuu yidhi ibnu hishaam muqnige walxaqu qowlka xaqa ana jamiica alxuruufi xuruufta dhammaanteed xuruufta aljaarata ee wax jarta hayra zaa'idati hadde waxaad ka reebtaa wixii ziyaadaa intaasoo laisla ogol yahay haashiyada kuugu taal ee xuruufta wax jirta ee aan zaa'idka ahayn xuruufta alwaaqicati dhacday fii mawdici alkhabar iyo wa naxwi khabar wixii la mid ah waxa la midka xuu yahay asifatu wasilatu wlxaal waa saddexdii kale saddexdii kale wey wlxaqu qowlka xaqa ana jamiica alxuruufi xuruufta dhammaantood xuruufta aljaarati ee wax jarta hayre zaa'ida ka reeb inta zaa'idkaa zaa'id ka reeb xaraf ah xurufta alwaaqicati dhacday fii mawdici alkhabari iyo wa naxwi wixii la mid ah naxwigiina waa sifadii siladii iyo xaaladiiye tadullu xuruftaas waa tusi cala alistiqraari istiqraar waa tustaa wahuwa wahuwa halkaad u celin ibnu hishaam celi ah, ibnu hishaam celi wahuwa ibnu hishaam fii daalika warkaas taabicun wuxuu ku raacsan yahay liabi xayaan allah subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina muxamed